bsm illaahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wslama wbaaraka cala nabiyina muxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin xuruuf ljar haaka xuruufa aljari wahya min ilaa xataa khalaaxa shaacada fiican calaa mudlun duruballaa mukay waawun wataa walkaafu walbaa walaacalla wamataa bidaahiri iqsus mundu mudu xataa walkaafa walwaawa warubba wataa waqsus bimud wa mundu waqtan wabiru munakaran wataa'u lilaahi waarab wamaa rawow min naxwi rubbahu fataa nasrun kadaakaha wa naxwuhu ataa bacid wabayin wabtadii fi lamkina bimin waqad taati libadi lasmina wasiida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar lilintihaa xataa walaamun wa ilaa wa min wabaaun yufhimaani badala xuruufuljari haadaa maxaluhaa haaka niyohw qaado xuruufaljari jarka xuruuftiisii qaado wa hiya xuruufuljarka min weeye wa ilaa weeye wa xataa weeye wa khalaa weeye wa xaashaa weeye wa cadaa weeye wa fii weeye wa can weeye wa calaa weeye wa mud weeye wa mundu weeye wa ruba weeye walaamu weeye wa key weeye wa waaw waa weeye wa taaun ta weeye iyo walkaafu kaaf iyo walbaa'u iyo walacallo iyo wamataa weeye halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka majruuraat lasmaa wuxuu ka soo baxay marfuucaat lasmaa iyo mansuubaat lasmaa asmaadii la rafcinayey iyo asmaadii la nasbinayey labadaa ayuu ka soo baxay asmaadii la jarayey ayuu halka ka bilaabaya caamilka ismiga jaraa waa xarfuljar ama mudaaf weeye labadaa ayuu isdaba dhigay xuruufuljarka ayuuna soo hormariyey ayagaa asaalo u asalsan sideedaba xuruufta min xayu alcamal wacadamuhu marka la eega tanqasim ilaa qismayn laba qayb ayay u qaybsantaa caamila wahayru caamila xuruuf camalfali iyo xuruuf aan camalfalayni xuruufta camalfali waa toddoba nooc toddoba noocoo xuruufta ka mida ah way camalfalaan toddobadaa wixii aan ahaynna ma camalfalaan toddobada nooc ee camalfalaya xuruufuljar ayaa ka mid ah inna wa akhwaatuha laa alatii linafyi ljinsi alxuruuf lmushabbahatu bilaysa nawaasib lmudaaric jawaasim lmudaaric ilaada istinaa'iyada ah xuruufta ayaa camalfasha waa toddoba xaraf waa ina wa akhwaatuha laa alatii tacmalu camala ina alxuruuf lmushabbahatu bilaysa nawaasib lmudaaric mudaarica xuruuftii nasbinaysay jawaasimu lmudaaric mudaarica xuruuftii jasminaysay ilaa istinaa'iye ah ilaa ee istina loo isticmaalo waa meeqa lix miyaan tirinna xuruufuljarya inna iyo akhwaadkeeda iyo laa alatii linafyi ljinsi saddex soo maahan alxuruufu lmushabbahatu bilaysa afar nawaasib lmudaaric ilaa alstinaa'iya yacnii ilaada istinaha mustatnaha ka dambeeya iyadaa nasbini cinda qowmin mukhtalaf waa la isku khilaafsan yahay musanifkana inay iida nasbini buu wadayoo baabulistihna markii aan soo maraynay wuxuu sheegay mastanat ilaa mac tamaamin yantasib buuyii maa istanat ilaa ilaa waxay soo reebtay ilaadaa soo reebi iyadaa camalfalay sidaa ayuu ku waday toddobadaas xaratoddobada nooc ee xuruufta ka mida way camalfalaan toddobadaa wixii aan ahaynna ma camalfalaan sida qad iyo siin iyo sawfa iyo taawtanin saakina iyo al iyo waxyaabahaasi ma camalfalaan waayahay xuruufta camalfaliya ee toddobadaa waxaa ka mid a xuruufuljar xuruufuljar way camalfashaa camalfalkeedana waa laisku waafaqsan yahay weliba camal khaas ayay camalfalaan oo camalka khaaska waxa weeye camal asbaada ku khaasay jar weeye waa sidaa asalka xurufuljarkani marka la eego asal iyo zaa'id xuruuftani usuulla asalna way noqdaan zaa'idna way noqdaan shabiihun bizaa'idna way noqdaan saddex qayb ayay u qaybsamayaan xuruufuljarka abaatan xarafuu musanif matniga saaray halla waa lagu daray kow iyo labaatanay noqonayaan kow iyo labaatanka xarafee xuruufuljarka ah asaale iyo keyr marka loo eego saddex qeyb ayay u qeybsamayaan xuruuf asal ah iyo xuruuf zaa'ida ah iyo xuruufun shabiihun bizaa'idati walasliyati xuruuf asligana dhanka shabihi zaa'idkana dhanka shabihi saddexdaa qeyb weeye xarafku waa asli xarfuljarka waa asli waxaa loo jeedaa saddex arrimood in laga helo xarfuljarkii saddex arrimood laga helo ayaa asli la yidhaahdaa kow xarfuljarka waa inuu keenaa macna tawkiid aan ahayn macno aan tawkiid ahayn jumlada waa inuu kusoo soo waa shardi aanin xarfuljarka haddii la xadfo macnuhuu faa'iidaynaya hadalka waa inuu u dhinmayo oo hadalkiibaa nusqaamaya cadiimulmacnuu noqonaya ama macnihiisaa naaqis nusqaan geli waa labo saddexaad tacalluq waa inuu u baahan yahay iyo meel lagu xidho saddexda arrimood xarafkii laga helo yaa asli la yidhaahdaa xarafka macna aan tawkiid ahayn waa inuu ku soo siyaadiyaa jumlada xadafkiisa macnaha waa inuu dhimayo tacalluqna waa inuu u baahan yahay kaa asli weeye zaa'id baa kuu yimid zaa'idka saddexdaa arrimood midna laga heli maayo towkiid macno aan ahayn jumlada kusoo ziyaadin maayo jumlada towkiid keli ayuu ku ziyaadini towkiidka waxaan ahaynna ma keenayo waa kow haddii la xadfana kalaamka u dhinmi maayo oo kalaamka macno ahaan waa dhammaystiran yahay waa labo tacalluqna uma baahno iyo meel lagu xiro xarafkaana zaa'id baa la yidhaahdaa shabiihun bizaa'id walasli baa ku yimid xaraf dhanna zaa'idka ka shabahaya dhanna asli ka shabahaya laba jaanib asliguu ka shabahaya hal jaanibna zaa'idkuu ka shabihi laba jaanib asliguu ka shabahayaayo macno aan tawkiid ahayn ayuu jumlada u faa'iidayn waa kow haddii la xadfana kalaamka waa dhibmayaa macnihiisa labadaa dhan asliguu ka shabihi hal dhanna zaa'idku ka shabahayaayo tacalluq uma baahna meel lagu xiro iyo tacalluq uma baahna kaana shabiihun bizaa'id baa la yidhaahda haddaba xuruuful xurufuljarkan musanifka uu tiriyey labaatanka iyo hal lagu soo darayo kow iyo labaatan xaraf marka loo eego asli iyo zaa'id iyo shabiihun bizaa'id waxay u qaybsamayaan qaar weligood asli noqonayo siyaadana aan ku bannaanayn iyo qaar weligood shabiihun bizaa'id noqonayo iyo qaar marna zaa'id noqdo marna asli noqdo saddexdaa qayb ayay noqonayaan qaar weligood asli waxaan ahayn ma noqdaan qaarna weligood shabiihun bizaa'id waxaan ahayn ma noqdaan qaarna aslina way noqdaan bizaaidna way noqdaan saddexdaa qab ayay u qaybsamayaan waxaa weligood shabiihun bizaa'id noqda shabiihun bizaa'id waxaa noqdaa lix xaraf weligood shabiihun bizaa'id bay noqdaan lixdaa xarafi waa lacalla lowla rubba khalaa iyo caddaa iyo xaashaa xaashaaun ku soo marnay baabulistitna lixdaa xaraf shabiihun bizaa'id bay weligood noqdaan aslina ma noqdaan zaa'id caadiina ma noqdaan shabiihun bizaa'id bay noqdaan waa lowlaa iyo lacalla iyo rubba iyo khalaa iyo caddaa iyo xaasha yahay qolana weligood asli bay noqdaane zaa'id ma noqdaan shabiihun bizaa'idna ma noqdaan weligood asli bay noqdaan toddoba xaraf wey toddobadaa xaraf waa mud iyo mundu waawulqasam taaulqasam xataa ee mataa iyo kayda jaarada ah toddobadaa xarafna weligood waxay noqdaan asli aslinimana kama baxaan aan ku celiyo toddoba xaraf ayaa weligood asli noqda aslinimana aan ka bixin waa mud iyo mundu waawlqasam taaulqasam kayda jaarada ah mataa iyo xataa saxiix toddobadaa xarafna waxay noqdaan asli zaa'idna ma noqdaan shabiihun bizaa'idna ma noqdaan qolo waxaa jiraa marna zaa'id noqonaya marna asli noqonaya sideed xaraf wey sideed xaraf marna asli bay noqdaan marna zaa'id bay noqdaan sideeddaasi waa min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fii iyo kaaf iyo laam kaaf iyo laam iyo ba sideeddaa xaraf aslina way noqdaan zaa'idna way noqdaan waa min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fii laam iyo kaaf iyo ba sideeddaa xaraf aslina way noqdaanna zaa'idna way noqdaan waayahay xurufuljarkan majruurka ay jarayaan majruurka ay jarayaan ayaa icraab u baahan majruurka ay jaraan marka ay lafdiga ka jaraan taqdiirta icraabkalu ku qaadanaya icraabka uu ku qaadanayo yaa waxay u qaybsamayaan ilaa dhowr qayb lowlaa iyo lacalla labada horta awalan xuruufta zaa'idka ah xuruufta xuruuftu ah, xarafka hadduu zaa'id noqdo iyo rubba labadaa qayb waa rubba iyo xarafkii zaa'idka ahaa majruurkooda intaan la gelinin wuxuu ahaan jiray ayaa la icraabi miithaalan ku siiyo si aad u fahamto maa jaa'anaa min bashiirin bashiirin min baajari mintana waa zaa'id mintan zaa'idka ah bashiir intaan la gelinin wuxuu ahaan jire faacil de faacilnimadiisii wuu ku rafcisan yahay mintani lafdigay ka jartay taqdiirtana wuu ka rafcisan yahay oo waxaad leedahay bashiirin faacilu jaaa marfuucun bijaa'a wa calaamatu rafcihi damatu muqadaratun cala aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu aakhiri bixarakati xarfiljari zaa'id rubbana waa la mid oo ruba majruurkeeda ama mubtaduu noqdaa ama mafcuulu bihi buu min baabi alishtiqaal waa garana waa rube iyo xarfuljar intaayan gelin wuxuu ahaan jiray majruurka ayaa la icraabayaa taqdiirta waxaa yimid lowlaa iyo lacalla lowlaa iyo lacalla majruurka ay jarayaan weligii taqdiirta wuu ka rafcisan yahay mubtada wey lacalla iyo lowlaa majruurka ay jarayaan weligii taqdiirtuu ka rafcisan yahay mubtadanimuna ku rafcisan yahay war kale lama jiro waayahay xuruufu listinaa khalaa iyo caddaa iyo xaasha majruurka ay jarayaan ilaa ismigii dabadhacaya icraabkuu qaadanayu majruurka qaadanay oo taqdiirta ayuu ka nasbisan yahay mustatanimuuna ku nasbisan yahay ilaa ismigii dabadhacay icraabkiisii ayaana lagu icraabi waa khalaa iyo caddaa iyo xaasha xarfuljararka loo isticmaalo waxaa kuu soo haray xuruufuljarka inteedii kale dabada ka wada mar dhammaan xurufuljarka intooda kale majruurka naaibulfaacil hadduusan noqonin naaibulfaacil haddii uu noqdo fii maxalli rafcin buu yaalla naaibulfaacil hadduusan noqonin fii maxallin nasbin buu yaalla wuxuu ku nasbisan yahay xarafka jare hadduu fii yahay ama fii xaraf la macno e haddii uu noqdo darafnimuu ku nasbisan yahay xarafka jare laamu tacliil haddii uu noqdo ama xaraf kaloo tacliil faa'iidaynaya haddii uu noqdo fii maxalli nasbin cala almafcuuli lahu buu ku nasbisan yahay intaa waxaa ka soo harana mafcuulu bihi buu ku nasbisan yahay waana soo qorqoray insha allahu tacala waa haddaba xuruufuljarka musanifka uu tirinayo waa labaatan xaraf buu tiriyey lowlaa ku soo dar kow iyo labaatan bay noqoni lowlaa waxaa diidan xarfuljarnimo in loo isticmaalo bacdu naxwiyiin sida mubarid oo kale oo mubarid wuxuu leeyahay lowlaa oo damiiruljar la daba dhigaa weligeed carabkama soo aroorin laakiin qoolkiisa waa laga xoog badan yahay siba weyhi qoolkiisa ayaa xoog badan lowlaa xarfuljar weeyaan waa haddii damiiruljar ay gasho sida lowlaaka lowlaahu lowlaaya haddii la yidhaahdo ismi daahire weligeed ma jari kartee waayahay lowlaa iyo labaatankan u tiriya kow iyo labaatan bay noqonayaan kow iyo labaatanka xaraf musanifka wuxuu sharxi doonaa afar iyo toban xaraf ayuu sharxi doona toddoba xarafna wuu ka tegi doon sababku uga tegayana waxa weeye khalaa iyo caddaa iyo xaashaa baabulistitnu istitnuu kusoo sheegay in dib loogu noqdaa looma baahna waxaytu jaraa fahumaa xarfaani kamaa humaa ina sabaa ficlaani waa kaa soo marray waayahay key xarfuljar inay tahay waa muttafaq laakiin mawaadicda ay jari baayeen saddex mawdic keliyay jirtaa ficli mudaaric iyo an nasbinayso master laga soo xarirayo way jirtaa maa istifhaamiyena way jirtaa oo keymaha in la yidhaahdo maa masdariyaa iyo ficli dabayaallo masderka laga soo xarirayana way jirtaa saddexdaa mawdic keliyay jirtaa maadaama mawaadicda ay jari ay yar tahay ayuu iska daayay kay muusa sharxin musanifka afar xarafuusan sharxin baad haddeer haysaa lowlaa mukhtalaf weeye iidana iyo mawaadicdii ay jarina way yar tahay sidaa ayuu u daayay shan xaraf baad haysaa mataa iyo lacalla carab oo dhan wax kuma jaraanee qolooyin yar baa wax ku jara lacallana cuqaylnima la yidhaahdaa wax ku jara mataana hudeelnima la yidhaahdaa wax ku jara oo xuruufuljarnimo uu isticmaala ayaguna carabta dhammaan kuma jiraane qole gaar ahaaneed ayaa ku jirtaa sidaa ayuu isaga daayay toddobada xarf sida ayuu uga tagay afar iyo tobanka xarafee kale ayuu sharxi doonaa musanifka haaka isbulficli weeye ha'da iyo alifta isku taagan ayaana isbulficli ah kaafka daba yaalla xarfun weeye isbulishaaro arkii aan soo marayna oo annagii soo sheegnay kaafka xarfiga ah mawaadicda uu gelaya waxaa ka mid ah haa oo isbulficli ah la alla karaa haaka in la yidhaahdaa dhici karto waayahay kaafkaas xarafkaa ah sida kaaftii ismiga ahayd ayuu u tasarrufayaayo haaka haaki haakumaa haakum haakunna haaka kaafta hamze in loo bedelaa dhici karto oo haaa haai haauma haaum haaunna haumuqra uu kitaabiya oo kale way dhici kartaa wy haaka qaado niyahunni xuruufaljarri jarka xuruuftiisii qaado aljaru jar bay camal falaan xuruuftaa loogu bixiyey ama aljaru jiiditaanka ay jar la yidhaah jara zaydun zayd wax buu soo jiiday waxaa xuruuftan jar loogu magacaabay ficliga macnihiisa ay soo jiidayaanoy ismiga soo gaarsiinayaan sida ayaa jar loogu magacaabay haaka qaado nin yahowni xuruufaljarri jarka xuruuftiisii qaado wahiya xuruufuljar min weeye wa ilaa weeye wa xataa weeye wa khalaa weeye wa xaashaa weeye wa cadaa weeye wa fii weeye wa can weeye wa calaa weeye wa mud weeye wa mundu weeye wa ruba weeye walaamu weeye wa key weeye wa waawun weeye wa taa weeye walkaafu weeye walba'u weeye walacalla weeye wa mataa bidaahiri ikhsus mundu mud wa xataa walkaafa walwaawa wa ruba wataa wakhsus bimud wa mundu waqtan wa birub munakaran wa taa'u lilaahi wa rab wamaa rawow min naxwi rubbahu fataa nasrun kadaakaha wanaxwuhu ataa uqsus khasis niyahuni bidaahiri daahir ku khasis mud iyo wamundu iyo mundu iyo wamud iyo waxataa iyo walkaafa iyo walwaawa iyo warubba iyo wata waqsus khasis bimud iyo wamundu waqtan ku khasis wa birubana munakaran ismi la nakireeyey ku khasis wa taau ta'na lilaahi lafdiga allaahi ayuu u sugnaaday iyo wa rabbi rabbi wamaa waxa rawow naxwiyiin ay weriyeen min naxwi rubbahu fatan xaal uu ka ahaaday nasru mid yar weeye kahaa iyo wa naxwuhuna ataa wuu yimid kadaa xaal uu kaa hore la mid yahay halkani wuxuu sharxayaa musanifka afar iyo tobankii xaraf ee xuruufuljarka ahayd toddobaduu ka tagay sababkuu oga tagayna waa annagii sheegnay afar xaraf ayaa laba qayb u qaybsamayaa qaar daahir iyo damiir bay jarayaan daahirna way jarayaan damiirna way jarayaan qaarna daahir keli ayay jaraan ee damiir ma jaraan qolada daahirka iyo damiirka labadabay jaraan waa toddoba qolada daahirka keli jaraana toddoba wey laba toddobaadna afar iyo toban qolada daahir iyo qolada daahir keli ah jaro toddoba weeyaanoo waa kaaf iyo waaw iyo xataa iyo mud iyo mundu rubba iyo ta'da lagu dhaarto toddobadaa xaraf daahir keli ayay jaraan damiir ma jiraan toddobadan daahirka jari laftoodaa qaybsamaya afar qayb ayay u qaybsamayaan musanifka muuse sheeg adigu waa yar ishaaray saddex qayb uu sheegay midna wuu ka tegey afar qayb ayay u qaybsamayaan qaar daahir oo dhan jarayo iyo qaarna nakira keli a jarayo iyo qaar ismu zamaan keli jarayo iyo qaar lafdiga allaahi jarayo afartaa qayb ayay noqonayaan xataa iyo wow iyo kaaf saddexdaa daahir oo dhan ayay jiraan xataa wow iyo kaaf saddexdaa daahir oo dhan way jirayaan mud iyo mundu ismu zamaan waxaan ahayn ma jiraan weliba ismu zamaan xaadir oo markaa taagan ama mustaqbalmaadioo lasoo dhaafay mustaqbal aan ahayne maadioo lasoo dhaafay labadaasan jirayaan waa yahay waxaan u jeeda ismu zamaankaas shuruudaa laga helay jirayaan waa mud iyo mundu waa qayb labaad qaybta saddexaad ee ismi nakira ah qaar jarayo waa rubba ismi nakira waxaan ahayn ma jirto rubba rajulin qaybka afraad ee u dambeeyo waa xaraf jarayo lafdiga allaahi ah ama rabbi oo kacba loo idaafeeyey ama rabbi yaa ulmutakalim loo idaafeeyey ama xayaatana marmaraa lagu jiraa ta'da wey tallaahi ayaa fara badan kacbati in la yiraahdo iyo tarabbii la yidhaahdo iyo tar raxmaan iyo waxaana waa la arkay intaa halkuu sheegay musanifka ayaa wuxuu raaciyey rubba ismi daahira weliba nakira keliyay jari jirtay kaafna daahiroo idil ayay jari jirtay alla ilaah waxaa la arkay ruba oy damiir ku jireen kaaf oo damiir ay ku jireen ayaa la arkay ruboy damiir ku jireen damiirkana afar arrimood ayaa loo laasimi ruba damiir inay jartaa qiyaas ma aha haddii ay jarto damiirka afar arrimood ayaa loo laazimi ifraad tadkiir hayba iyo tafsiir lagu fasiro tamyiiz ka dambeeya ayaa loo laazimi waa yahay damiir afartaas loo laasimaya rubo lagu jaree iyo waa la arkay waxaa loo laazimayaa ifraad damiirka waa inuu mufrad yahay mudakar waa inuu yahay damiirulghaybe waa inuu yahay mutakalim iyo mukhaaab weligeed iyo lagu jaray laba arag damiirka waxaa fasiraya waxaa fasiraya waxaa loo jeedaa waxaa marjic u ah oo u noqonayaa damiirka tamyiiz ka dambeeyo tamyiiz gaara damiirka macnaha looga jeeda ayaa la waafajinaya waxayna ka mid tahay masaa'ishii toddobada ahayd ee damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeya loo celinayey ma jirtnadbi baan ku jimcina soo maahayn wamarjicu damiiri qad ta'ahara lafdan warutbatan wahada xusira fii baabi nicma wa tanaasuci lcamal wa mudmari shani waa ruba waay ruba damiirkeeda wey waayahay waxaa lagu yaqaana daahir inay jirto daahir oo dhanna ay jirto laakiin waxaa la arkay kaaf oo damiir lagu jaray aaliban waxaa ah kaaf damiir haddii lagu jarayo damiiru rafca suuradiisa damiir leh in lagu jiro oo kahuwa iyo kahiya la yiraahdo damiiruljar caadi in lagu jarana way dhacdaa laakiin waa iska samaac waka ukhsus khasisniyahowni bidaahiri daahir ku khasis mud iyo wa mundu iyo waxataa iyo walkaafa iyo walwaawa iyo warubba iyo wataa wakhsus khasis bimud iyo wamundu labadaa waxaad ku khasistaa watan waqti ku khasis ismu zamaan buu u jeedaa maadi ama eh, xaala ah birubana waxaad ku khasistaa munakaran ismi la wa taau ta'da lillaahi lafdiga allaahi bay u sugnaatay iyo wa rabbin rabbina way u sugnaatay tarabilkac kacba marka loola idaafeeyo wamaa waxa rawow ay wariyeen min naxwi rubbahu fatan xaal uu ka ahaaday waa rubbo oo damiir lagu jaro rubbahu shay fatan ee dhallinyaro ah nasrun kaa mid yar weeyaan oo qaliilah kahaa kaafkiyo ha lagu jaro u jeedaa kahaa lafdiga kahaa ah. iyo wa naxwuhu kahaa wax lamida kaaf damiir lagu jaraa ataa wuu yimi kadaa xaal urubahu lamid yahay mid qaliil uu yahay bacid wabayin wabtadii fi lamkina bimin waqatatii libadi lasmina waziida fii nafyin wa shibhihi fajar nakiratan kamaa libaaqin min mafar bacid qayb iyo tabciidi wabayin caddee wabtadi bilaabo fil amkinati makaanada ku bilaabo bimin lafdiga mina waqad taatii inay u timaadaa suurowdaa libadiila asminati zaman bilowgii inay u timaadana way dhici karta wasiida waa la siyaadiyey fii nafyi nafyi ayaa lagu siyaadiyey iyo wa shibhihi nafyi wax shabaho fajara wuxuu jaray nakirata nakira ayuu jaray wadaalika kamaali baaqiin mid xadgudbay uma sugnaa min mafarin meel uu ku cararo iyo makaanu cararo halkani wuxuu ka bilaabayaa xuruufuljarka macaanidoodii inuu tiriyo oo xurufuljarkani mid walba macnuu leh oo xurufuljarku waxay ka mid yihiin xurufulmacaani ajruumigii ilaa macno inuu faa'iideeyo sooma ahayn wa xarfun jaaa limacnan sooma ahayn haddaba xarafka la isticmaalaya xarfulmacaani waa inuu yahay ha camal falo xarafka ama yuusan camalfalin farqi male xarafka kalaamka carabiga dhexdii lagu isticmaalaa waa inuu macno ku soo ziyaadiyaa kalaamka cala alaqal tawkiid waa inuu ziyaadiyaa xaraf aan waxbaba siyaadinaynin in la isticmaala laa yajuus wax bannaan ma aha xuruufuljarkana waxay ka mid yihiin xuruufulmacaani xuruufta macnaha le ayay ka mid yihiin jarka ay cabalfalayaan waa de min xayu naxw waxbay jarayaan waa tacalluqaya naxwa shaqadeedii waayo mayoo eh, jarkii cabalfalaya haddana macno waa inay kalaamka ku siyaadiyaan waa laazim xarafka xarfuljarka ee macnaha uu faa'iidaynayo hal hal macno ka badan haddii uu faa'iideeyo oo xarafkani macaani badan ayaa loo isticmaalaa macaanidan badan ayaad u fiirsani macaani aan kala sokaynin haddii ay tahay macaani aan kala sokaynin oo xarafkani macnaha waa loo isticmaalaa kaana waa loo isticmaalaa kaana waa loo isticmaalaa cala ayaa loogu isticmaalaa marka xarafka la sheegana macnaha fahamka laga fahmaya kaana laga fahmaya way siman yihiin macaanidaasoo dhan xarafka asaga ayaa iskale macaanidana mushtarak bay xarafka ku tahay ishtiraag lafdi baana la yidhaahdaa oo lafdiga xarafka ayay macaanida wadaagahayso wada leeyihiin in la yidhaahdo macaanidani mid asal buu ku yahay xarafka midna majaaz buu ku yahay taxakum ayaa imaani miaal min macaanida uu u tirin rabo musanif ilaa sagaal macno yay faa'iidaysaa min musanifka wuxuu tirinayaa ilaa meelahaasu tirin doona macaanidaa min ay faa'iidayso tabciid ayaa ka mida ibtidaau zamaan iyo ibtidaauulmakaani waxanaa ka mid a haddaba macnahaas fahamka laga fahmayo macaanidaasi min laga fahmayo way siman yihiin mid mid ka sokeeya ma jiro mar haddii ay siman yihiin inaan idhaahno minta macnaheeda asalka ee waa tabciid macaanidan kale oo bayaan inay faa'iidayso iyo ibtida inay faa'iidayso iyo waxaasina majaaz bay ku tahay taxakum waay xugun maroorsi baa la yidhaahdaa kan maxaad asalnimo ugu xukmis kanna inuu majaaz yahay aad ugu xukmis way ila noqotay alxukmu bilaa daliila la yidhaahdaa taxakunku waa inaad wax xukmiso wax daliilood u haysaana uusan jirin arrinku sidaa waaye war kale ma jiro ee maxaa u daliil daliile ma hayo daliil taxakum wey wataxakumu mamquut baa la yidhaahdaa tarjiix bilaa murajix taxakum wataxakumu mamquutu inaad laba shay kala rajaxdo waxaad ku kala rajixi haysaana uusan jirin bilaa daliila iska rajiaysa tarjiix bilaa murajix waxbaad rajixi hays wixii aad ku rajaxaysa murajixa ahaana ma haysin taxakum weeyahe xugun maroorsi weeye kaasi wataxakumu mamquutu taxakumna mamquut waa waa loo carooday wax la qaadan kara ma aha haddaba xuruuftan macaanida ay faa'iidayna haddii ay si siman u faa'iidayso macaanidaasi xarafka way wada wadaagaan way wada leeyihiin ishtiraak lafdi ana weeyaanoo xarafkan lafdigiisa ayay macaanidaasi wadaagtaa haddii ay macaanida kala sokayso oo macnaa marka hore la fahmi xarafkan macnahaa dambe in loo isticmaalana qariinuu u baahani sida fii oo kale fiida darafnima macnaheeda rasmiga uu yahay sababna waa loo isticmaalaa musanifkaaba keeni doona oo fiida sabab way faa'iidaysaa laakiin sabab faa'iidayntu qariinay u baahan tahay haddaba fiida sabab faa'iidaynta ay faa'iidayni majaaz bay ku tahay maxaa dhacay hee sabab faa'iidaynta ay faa'iidayni lama sinna daraf faa'iidaynta ay faa'iidayni faa'iidaynta darafka ayaa ka dhow markiiba la fahmaya darafka xaqiiqay ku tahay sabab inay faa'iidaysana majaaz bay ku noqoni minxu macaanideeda ayuu bilaabay musanifka afar macnuu halka ku sheegay macaani kalena wuu soo wadaa afarta macnay min faa'iidayso waxaa u horeeyaa tabciid tabciid waxaa la yidhaahdaa minta madkuulkeeda ayaa minta waxay ka dhex faa'iideyni qaar in la qaatay qaarna laga tagay yacnii qaar in minta madkuulkeedaa la qaybinhay oo laba qayb iyo ka badanaa loo qaybinaya mintaana macnaha faa'iideyni calaamada lagu garanayaana waxay tahay meesha min ay taallaa bacdi la dhigi karo meesha min ay taallo bacdi ayaa la dhigi macnihiina wuu asixi miiaal wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi dhahe min annaasi minta madkuulkeedaee naaska ah ayaa la qaybinhay oo laba qayb loo qaybinayaayo ama saddex qayb loo qaybinaya qaar munaafiqiin iyo muminiin iyo kufaar cadcad loo qaybinaya waxaana lagu garanayaa min annaasi minta meesha ay taalla bacdi haddii la dhigo macnaha waa asixi lahaa wa bacdunaasi man yaquulu haddii la yidhaahdo dee macnuhu saxiix buu noqon lahaa sidaa darteed zabakshari wuxuu leeyahay minta tabciidiyada waa ismi bimacnaa bacdin ah zabakshari baa waddadaa ku tagay waase laga xoog badan yahay tabciidkaasay faa'iidaysaa waxaa kaloo faa'iidaysaa bayaanul-jinsi lasoo sheegay caddaysaa jinsi ayaad soo sheegtay jinsiga aad soo sheegtay waxoogaa ibhaam ayaa ku jira aad looma fahmin min ayaad ku bayaaninayood ku caddayn fajtanibu rijsa war rijsi ka fogaada rijsiga waxoogaa ibhaam baa ku jira rijsiga laisu diiday waa kee min alawhaani mintaana bayaaniya la yidhaahdaa jinsi bay bayaanina waa labo saddexaad min waxay faa'iidaysaa buu yidhi musanifka ibtidaa yacni arin meel laga bilaabay ibtidaau lghaayati masaafo bilowgeeda arin meel laga bilaabay ayay tusin ibtidahana waxay ku badan tahay ibtidaau makaan bilowgiisay u badan sirtu min almasjidi masaajidkan ka socday subxaana aladii asraa bicabdihi leylan min almasjid alxaraam masjidulxaraam ayuu socodka ka bilowday macnahaasay faa'iidayni ibtidaa'u zamaan waa loo isticmaalaa ma badna waase loo isticmaalaa min awali yowmin axaqu an taquuma fiihi lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin maalinkii u hore laga soo bilaabo waa ibtidaa'u zamaani garo tukhuyirna min asmaani yowmi xaliimatan ila alyowmi qad juribna kula tajaarubi ayaa sayfafku ammaanaya tukhuyirna sayfafkani waa la doortay min asmaani yowmi xaliimata maalinkii xaliima sooma taqaana waa maalin dagaal xun u dhacay oo carabta dhexdeeda dagaal xun ka dhacay carab iyo furusaa dagaalamay markaa weliba furusaa ku adkaatay ee waxaan u jeeda carab ayaa ku adkaaday maalinkaasa yowmu xaliima loo yaqaana min ayaamil carab ayuu ka mid yahay maalinka laga soo bilaabaa sayfafka la doortay sidaa ayuu u jeeday ibtidaau zamaan sidaa inay u faa'iidaysana way dhacdaa laakiin ibtidaa'ulmakaanka badan waa macno saddexaad macno afraad minta zaa'idnima loo isticmaalaa towkiid mooye wax kale ayaan faa'iidaynaynin kalaamka tawkiid bay u faa'iidayni zaa'id weeye bishuruudin alaaa laba shardi musanifkaa sheegaya hal shardina waa lagu dari saddex shardi ayaa loo shardini cinda aljumhuur saddexdaa shardi wasiida fii nafyin wa shibhihi waa shardi yacnii nafyi ama shibhigii waa in laga hormariyaa minta waa shardi fajara nakiratanna shardi labaad weeye majruurka ay jari nakira waa inuu yahay maa jaa'anaa min bashiirin oo kale minta ku jirtaa waa zaa'id bashiir labadii shardigae musanifka uu sheegayna waa la hayaayo maa naafiyaha ka horraysa bashiirna nakira waa yahay shardi saddexaada loogu darayaayo majruurka ay jari afar mid un waa inuu noqdaa faacil waa eh, mafcuulun bihi waa inuu noqdaa ama mubtada waa inuu noqdaa ama mafcuululmulaq waa inuu noqdaa afartaa mid waa inuu noqdaa faacil waa inuu noqdaa ama mafcuulun bihi waa inuu noqdaa mafcuul bihi naaibulfaacil ayaa lamida ah. ilaa naaibulfaacil mafcuul bihi weyaasbe waa labo mubtada waa inuu noqdaa saddex waa inuu noqdaa mafcuululmulaq oo mukhtalaf oo laisku khilaafsan yahay mafcuululmulaq oo waxoogaa khilaaf ka jooga saddexdaa arrimood afartaa arrimood mid un wey inay jirtaa saddexdaa shardi marka la helo ayay minta zaa'ida noqotaa saddexdaa shuruudaasi waxaa khilaafsan akhfash iyo kuufiyiin akhfash shuruudoo idilbu way khilaafsan yahay oo wuxuu leeyahay minta nafyi iyo shibigii in laga hormariyaa shardi ma aha majruurka nakire inuu noqdaa sharti ma aha waxaas lama shartinayo waa kuufiyiinna waxay leeyihiin majruurka nakire inuu noqdo shardi weeye laakiin nafyi in laga hormariyaa shardi ma aha labadaba waa laga xoog badan yahay macaanidaas u sheegay min bacid tabciidiyo ku qaybi wabayin ku caddee wabtadi ku bilaabo fil amkinati makaanada ku bilaabo bimin lafdiga mina bacid iyo bayin iyo ibtadi saddexdaba bimin bay ku tanaasucayaan ibtadiaad u dambaysa si kuwa horena ka guur waqad ta'tii mintii inay u timaadaa suurowdaa libadiil asminati zaman bilowgiisa inay u timaadana way dhici karto waziida min waa la ziyaadiyey fii nafyi nafyi dhexdii ayaa lagu ziyaadiyey iyo wa shibhihi nafyi wax shabbo fa jara wuxuu jaray nakiratan nakira ayuu jaray wadaalika kamaa libaaqin mid xadgudbay uma sugnaa min mafari mubtadii baa hadda lagu ziyaadiyey oo saddexdii shardi waa la hayaayo nafyi baa laga hormariyo maadu waa naafiya min mafarin mafarku waa nakira waana mubtada saddexdii shardiba waa la hayaa lilintihaa xataa wallaamun waila wallahu aclam sal allah wslam